wاlcishriin fii leylaة الsabt aلthani wاlcishriin min shahri jumaada min shahri dilqicda cafwan caami alfi warbacumiya wa tiscin wa halaaثiina jat اlmustafa salى اllahu عalayh wali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى من السنة الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مقلك محمية أسبد له سيدي سيدي مياه ما مقليسان رقه هوري فريه waxba maqlaysaan ma maqlaysaan raggiina dhinacyaa fadhiya horay soo mara marka geesaha dadka fadhiya horay soo mara ma maqlaysaan cabdilqani adig ma cadi ma maqlaysaan bas khalaas sheekh xuseen tiimkiin in soo aada marka adinka maqalka suu yahay fiican yahy tamaam suu yahay maqalka ma maqlaysaan idan mashkiladda dhankan weeyaan ya ma maqlaysaan tamaam ayib waxaan ku soo jirnay majliskii toddobaad weeye majliskan waxaan kusoo jirnay kitaabu alcaqiida ayaan kusoo jirnay waxaan kaga sii jirnay kitaabu aliimaani biاlyowmi اlaakhir ashraat الsaaca saacadda qiyaama calaamadaha lagu gartay aan kusii jirnay caawa runtii waa habeen aad iyo aad waxyaabo adduunkan ka dhacay oo xilliga nabigeena dhacay sala allahu calayhi waaalih wasalam oona muxuu ahaa saacadda qiyaama calaamadaheeda oo la taaban karoo dhacay ayaa insha allahu tacala cashirku noqon doona inuu mikrofoonka aad u fiican ayaa fiicnayd laakiin laa ba's baabu dikri ibni sayaad ninka la yidhaha ibn sayaad sheegitaan la sheega ayuu u baab yahay caawa weeyaan nin ibna siyaad sayaad la yidhaahdo oo xilliga nabigeenna joogay sala allahu calayhi waalihi wasalam dajaalna looga shakisan inuu yahay in laga sheekeeyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo soddonaad ibnu sayaad muxuu ahaa ibnu sayaad muxuu ahaa ibnu sayaad markuu nabigeenna imaaday calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina oo soo haajiray oo dadkii ay islaameen ayaa wiil yar oo reer yahuudeed ah ayaa waxaa loogu shakiyey inuu yahay almasiix addajaal qaar waxay leeyihin maya wuxuu ahaa reer ansaareed laakiin sida qaalibka yahuud ayuu ahaa ninka asaga ah dajaal iyo yahuud waa isleeyihiin moogta marka maadaama ay sidaa tahay reer yahuudeed ayuu ahaa yahuudi reer madiina kadibna ninka isaga ahaa intuu noolaa xaaladiisa aad bay u adkayd oo aad baa looga shakan jiray intuu yaraa nabigeenna shakiis waa sheegay xitaa ilaa nabigeena u dhabagalo ood meelo badan iyo mawaaqif badan nabiga xataa uu dhuunta beero iyo meelo uu ku jiri jiray iyo guryaha uu ku jiri jiray ilaa nabiga ugu dhuunta si uu xaqiijiyo xaaladiisa ayaa dhacday ninkaad ibnu zayaadka la yidhaahdo xilliga nabigii calayhi salaa slam nabigeena u dhintay kadib waa sii noolaa ilaa saxaabada ayuu la sii noolaa ilaa muxuu ahaa mowqicat alxara oo madiina arrintii ka dhacday oo reer madiina inta lagu soo duulay dhibaatada loo geysan jiray habeenka isaga ahaa ayaa sheegiis ugu dembeeyey qisooyin badan iyo wax badanna wuu leeyahay ninka ibnu ziyaad la yidhaahdo waxyaabahaad sheegan jiray waxaa ka mid ah inuu yaqaano addajaal meeshuu ku sugan yahay dajaal meeshuu joogo inuu yaqaano ayuu sheegi jiray mararka qaar wuxuu sheegi jiray haddii loo bandhigo oo la yidhaahdo dajaal inaad noqoto ma rabtaa inuu yidhaahdo kama dayrinayo haddii la yidhahdo dajaal noqo saas ayaa muxuu ahaa eh, riwaayaadka qaar ku sugan maqalkana waxaan filayaa weli waa idin dhibaya xadiidka boqol iyo soddonaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn mascuud kunnaa waxaan ahaynay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla ayaa la jirnay fa mararnaa waxaan soo marnay aniga iyo nabigeen iyo raggii nala socdayba bisibyaanin caruur fiihim gudahooda u ahaaday ibnu sayaad ninka ibnu sayaad la yidhahdo caruur aw ku jira ayaan soo marnay fa farra sibyaanu carruurtii way carareen oo markii ay saxaabada nabigeen iyo nabigeen arkeen way kala carareen wajalasa waxaa u fariistay nabiga amaba iska fariistay wajalasa waxaa iska fariistay oonan cararin ibnu sayaad ninka ibnu sayaad la yihahdo maba cararin ilmihii cararay kuma darsamin fa kaanna waaba iyadoo rasuula allaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam kariha uu nacay daalika arrinka isaga ah ibnu sayaad inuu u fariisto nabiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadii nabiga waa dhibsaday calayhi salaatu wasalaam ilmahan intaan la eg oo tirada badan wixii ay ka carareen ixtiraam iyo qiimeyn ay nabigu u qabaan calayhi sala slam iyo saxaabadii ayay meesha uga carareen laakiin kan waa u fariistay arrinkaa nabigu u dhibsaday calayhi sala slam sida isagoo dhibsaday kale ayuu nabigu u dhaqmay fa qaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam taribat yadaaka gacmahaada dhul ha dhaceene labada gacnood ha dhul dhaceene atashhadu miyaad qiraysaa annii aniga rasuulullaahi sala allahu alay waslem rasuulka alle ma bal inaan qira iska daaye tashhadu ay atashhadu miyaad qiraysaa annii aniga fa qaala wuxuu yidhi laa maya bal iskaba daa inaan qiree tashhadu ay atashhadu miyaad qiraysaa annii aniga rasuululah rasuulka alle miyaad qiraysaa isaga ayaa nabiga weydiina calayhi asalaatu wasalaam inuu rasuulka alle yahay ayuu weydiinaa oo rasuulnimo uu qiro marka nin yar oo noocaas oo isagoo da'yarba faraarnimo iyo waxaa weeye madax adayg iyo waxyaaba dhankii loo socday ka duwan ku dhaqma ayuu ahaa faqaala cumaru sayid cumar ayaa wuxuu yihi ibnukhaaab radia allahu taala anu ardaa darni iga tag oo idaa nabi allow darni idaa yaa rasuula rasuulka allow xataa aqtulahu ilaa aan ka dilo fa qaala rasuulah wuxuu yihi sal ly slam in yakun hadduu yahay alladii kii tara aad u malaynaysid oo dajaal haddii aad uu yahay aaddajaal u malaynaysid hadduu dajaal yahay falan tastatiica ma awoodi kartid qatlahu inaad dishid oo maxaa yeelay waxaa lagu dili doonaa gacanta nabi ciise calayhi wacalaa calaa nabiyina asalaatu wasalaam haddii marka dajaal uu yahay awood uma lihid oo gacantaada laguma dilaayo waxaad yeelaysaa faraha kala baxo weyaan ibnu ayaadbasayaad waa ninkaas weyaan xadiidka boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiidka kasii dheer oo isna ku saabsan ibnu sayaad ku saabsan weyaan can abi saciid alkhudri waxaa le radi allahu taala an arda qala wuxu abi saciid kharajnaa waan baxnay xujaajan annagoo xujaaj ayaan baxnay sida hadda xajka loo aadaa oo kale ayaan xajku aadnay aw amaba cumaaran annagoo cumraysanayna ayaan baxnay wa macanaa waxaa nala jiray ibnu saaidin ibnu saaid ibnu sayaadna waa la yidhahdaa ibnu saaidna waa la yidhahdaa ibnu saaidna waa la yidhahdaa magacyaha loo yaqaana waxaa ka mid ah saafi hooyadiisa ugu dhawaaqday magaca saafi ayaa loo yaqaanay waxaa kaloo loo yaqaana cabdulaahi labada magac buu lahaa weeyaan wa macanaa annaga waxaa nala jiray ibnu saa'idin aw ibnu sayaad qaala wuxuu yidhi abi saciid اkhudri abi saciid waa taqaanaan sacad ibnu malik ibnu sinaan raggii muktiriinta oo axaadiista nabigeenna qayb badan warisay ayuu ka mid ahaa radi allahu taala arda marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi fanazalnaa waxaan degnay manzilan meel ayaan degnay oo iska bannaan ah fatafaraqa annaasu dadki way kala tageen haye wa baqiitu ana anna waan haray iyo wahuwa ibnu sayaada isku harray dajaalkii ninkii lagu tuunsanay anagii ayaa isku leeyahay fastawxashtu minhu waan ka cidlooday yacnii waxaan dareemay baqid inaan muxuu ahaa cidloobay amaba aan nin muxuu ahaa ka baq ila jooga ayaan dareemay fastawxashtu minhu yacnii cidlo amaba baqid ayaa iga gashay weeyaan fastawxashtu waan ka muxuu ahaa baqay minhu xaggiisa waxshatan baqitaan ama cidloobitaan shadiidatan aad u daran maxaan ugu baqayaa ama aan ugu cidloobayaa mima yuqaalu calayhi wixii laga sheegaa darteed oo maxaa laga sheegaa inuu dajaalkii caadiga ahaa oo ummaddii fasaadin doona inuu yahay ayaa lagu sheekaystaa sidaa darteed ayaan marka ka baqay weeyaan kow qaala wuxuu yidhi abu saciid wa jaa'a wuxuu la imaaday bimataacihi alaabtiisa ayuu soo qaatayo fa wadacahu maca mataaci alaabtaydu ku darsaday alaabtii u watay dharkiisii iyo go'yaalkiisii iyo boorsooyinkiisii iyo alaabtii alaabta iga darsaday waa imtixaan kale waayahay faqultu waxaan idhi ina alxar <laughs> waa baqay wadaadkii wuu cabsaday sheekhu wuu cabsaday marka wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ina alxara kulaylka shadiidun aad buu u daran yahay falow wadactu haddii aad dhigan lahayd taxta tilka shajargeedkaas <laughs> halkaas haddii aad geysan lahayd ku ronaan lahayd halkaasuu yidhi dhankaas inaad la aado ood geedka hoos dhigato ayaa ku ron saasa wanaag badnaan lahayd qaal wuxu yidhi fafacala sidii ayuu yeelay iguma madax adeegin wuxuu yidhi fa ruficat lanaa hanamun ari ayaa noo soo baxay oon aragnay kow fanalaqa markii buu isdaayo fa ja'a wuxuu la imaaday bicusin dhakal ama gaawo ayuu la imaaday oo caano ay ka buuxaan fa qaala wuxuu yidhi ishrab cab abaa saciid abaa saciidow fa qultu waxaan idhi ina alxara kuleylka xarigaasu ka dhigana marka cudurdaar kulaylkaasu cudurdaar wax walba uga dhigana marka tala kale gacan kuma haya abu saciid radi allahu taala an arda ina alxara kuleylka shadiidun aad buu daran yahay walabanu canahana xarun waa kulal sidaa darteed ma cabi kara weeyaan ma iguma sugna ilaa ani aniga akrahu inaan naca an ashraba inaan ka cab min yadihi gacantiisa wax kale iguma jiraane ninkaas dajaal ah ama dajaalnimada lagu tuunsan inaan gacantiisa wax ka cabo ayaan muxuu ahaa ka baqaya wax kale oo igu sugan malaha weyaan aw qaala wuxuu yidhi aakhuda inaan ka qaato an yadihi gacantiisa fa qaala wuxuu yidhi abaa saciid abuu saciidow waa dareema nin caaqil wax fahmi kara abaa saciido abaa saciidow laqad hamamtu waxaan damcay ama aan an aakhuda inaan qaato xablan xerag inaan qaato oo facaliqahu kadibna aan ka soo raaraciyo bishajaratin geed aan ka soo raaraciyo xeragaas uma intaa kadibna akhtaniqa aan ismarjiyo oon isdeldelo mima yaquulu waxay dhahayaan awgeed lii aniga annaasdka ilayhin darteed inaan isu marjiyo ayaan ku suganaa weyaan halkaas ay xaalad iga maraysa isaga laftarkiisi inuu muxua ah caanihiisii iyo geedkii inuu la harsadab u diiday baqiduu ka baqa uu dareema moogta o <clears throat> ya aba saciid aba saciidow man khafiya qofku ka qarsooma caleyhi korkiisa xadiidu rasul rasulka xadiidkiisa maa khafiya calaykum adinka idinkama qarsoomaayo qof hadduu xadiidta nabiga ka qarsooma ha ka qarsooma laakiin adigoo abu siciid ah iyo niminkiina ree ansaareed inkama qarsoomi kara xadiis aad baa u taqaanaan weyaan macshar alansaar ree ansaareedow alasta miyaadan ahayn min aclami annaasi dadka ugu aqoonta roon bixadiidi rasuuli illahi sal slm rasuulka alla xadiidkiisa dadka ugu aqoonta alaysa miyuusan ahayn qad qaala rasul rasulkaa mid yidhi huwa ninka la yidhaahdo dajaal kaafirun waa gaal wa ana anigana muslimun muslim ayaan ahay oo qodobka koowaad nabigeena markuu dajaal ka warramay wuxuu yidhi waa gaal dajaal anna muslim baan ahay awalaysa miyuusan ahayn qad qaala rasul rasulkaa mid yidhi sala allah alay slm huwa isaga caqiimun waa mid aanan muxuu ahaa madhalays weeyaan ama madhalo weeyaan laa yuuladu lah wax looma dhalo soo nabiga muusan dhihin waqad taraktu anna waxaan ka soo tagay waladii carruurtayga iyo ilmahayga bilmadiinati magaalada madiina canugayga madiine uu soo tagay ood ogsoonta weeyaan awalaysa miyuusan ahayn qad qaala rasul rasulka mid yidhi laa yadkhul madiinata magaalada madiina ma galo walaa makata maka ma galo malaa'ig baa ka celini soo nabigu muusan dhihin waqad aqbaltu xaal qad aqbaltu aan ka soo qaabilay min almadiinati magaalada madiina aan ka soo tagay oon ka imaaday wa ana anigana uriidu makata makaan dooni marka dajaalna anayn saas ku garo weeyaan oo dajaalnimada haliga daaya qaala abu saciid alkhudri wuxuu yidhi xataa inaanu cudurdaaro oo ninkaa dhibka lagu haaya iyo dulmiga lagu haya inaana war ninkan waa la dulmiye dulmiga laga daayo oon garaysto warkiisa xataa acdurahu ilaa aan ka garaysto warkiisa aan ka siga weyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi isagay hadalka dib u qaatayo amaa wallaahi allan ku dhaartee innii anigo ibnu sayaad ah laa acrifuhu waan garana dajaal horta kow haye war cunug yaraa tahay oo maka madiine jooge xaggeed ku baratay wa acrifu waxaan garanaa mawlidahu markuu dhashay ayaan garanaya iyo meeshuu ku dhashayba wa ayna huwa alaan iyo hadda meeshuu jooga ayaan garani halkaasuu la soo booday qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lahu isaga tabban halaag ayaa kuu sugnaaday laka adii saa'ir alyowmi maanta inta ka soo hartay halaag allah kugu rido oo halaag baa kuu sugan maxaa yeeley markii hore wuxuu sheegtay wax garah gadaal dhan balaayo kale ayuu la imaaday marka marka ibnu siyaadkaas saxaabada nabigeena sal l slm saasay ugu baqi jireen xitaa riwaayaad kale oo saxiixaynka iyo keyrkood ku sugan waxaa sugan in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu u dhuntay ood yidhi ninka la yidhaha ibnu sayaad anigaa meel idinka soo saari rag baa laweli la socday cumar iyo rag baa la socday kadibna wuu jiifay waxna uu akhrinayey wuu dhowaaday nabigeena sal ilaa uu ka maqlo wuxuu akhrinayay beer gudeeda ahayd kadibna isagana uma joodo hooyadiis ayaa marka aragtay markaas waxay ku tiri war saaidow iyo saafiyow saafiyow waxaa yimidoo ku imaaday moxamed nabi maxamed moxamed sal slm iyo saxaabadii a ku imaadeen kadibna waa soo booday nabigeen wuxuu yidhi sal slm haddii ay haweenaydan aynan muxuu ahay baraarujinin oynan dhihin eh, nabi moxamed baa ku imaaday oynan baraarujinin xaaladiisa waa idiin xaqiijin lahaa oo waxaad akhrina intaan dhegaysaan idin dhihi waa dajaal ama maaha dajaalaan idin xaqiijin lahaa saasuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam laakiin akhiiran ninkii meel uu ku dembeeyey lama yaqaano leylata alxara ayaa u dambaysay ma dajaalkiiyuu noqdayo ma dajaalka xirnaay tagi tegi doono caawa insha allahu taala ma habeen dambe ayuu noqon noqdayo halkaas u aadayo marka uu soo baxsaday mise waa jin isu soo ekaysiiyey dajaalka isu soo ekaysiiyey mise nin iska caadi aho muxuu ahaa shayaadiinta caadiga ama eh, kuhaanta ama dajaaliinta sodonkuu nabiga uu sheegay alayhi slat oo beenaha beenta badan uu mid kamid mid ahun u yahay allahu aclam weeyaan baabu maa yakuunu waxyaabahaada ayuu baabkan u baabiyay codka sidii ma dhama codkii waxaad maqlaysaan baabu maa yakuunu min futuuxaatin qabla dajaal dajaal intuusan muxuu ahaa soo bixin ka hore furashada iyo meelaha la furan doono islaamku ay furan doonaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan waa xadiidka boqol iyo labiy soddonaad can jaabir ibni samurata waxaa laga wariyey asawaa'i alcaamiri magaalada kuufa ayuu ku geeriyooday hijrada nabiga markay ahayd toddobaatan weeyaan can naafic ibni cutbata ayuu asna ka wariyey naafic ibni cutba sacdi abi waqaas walaalkii weeyaan waa asna saxaabi qaala wuxuu yidhi ninka la naafic ibnu cutba kunaa waxaan ahaynay maca rasuulila nabiga ale ayaan la jirnay sala allahu calayh waali wasalam fii khaswatin duulaan ayaan kula jirnay qaala wuxuu yidhi faata nabiya nabigu waxa u imaaday qowmun qalaa u yimaadeen min qibali lmaqhribi dhanka qoraxda ay u dhacaysa xaggeed ka imaaday calayhim dushooda waxaa ahaaday hiyaabu suufi dhar suuf ayay sitaan oo libiskooda waa suuf fa waxay kula kulmeen nabigeenna cinda akimatin meel yaroo buurraho kor yaro qaadan tumbur ama babac yar ay kula kulmeen nabigeena sal alla alay slam fa inahum iyaga la qiyaamun iyagoo taagan wa rasuula rasuulka allana qaacidun uu fadhiyo qaala wuxuu yidhi faqaalat lii nafsii naftaydu waxay ugu tiri waxaan isdhahay itihim war u tagniyo oo faqum istaag baynahum dhexdooda iyo wa baynahu nabiga dhexdiisa laa yakhtaalu yashir qolin oy nabiga dilini nabiga calayhi salatu slam meeshuu fadhiyo iyo meesha ay taagayiin dhexdooda istaag weeyaan oo nabiga ayaga dhedooda gal ayaa nafteeda igu tiri amaan isiri weyaan qaala wuxuu yidhi uma qultu waxaan idhi lacalla laga yaaba najiyun macahum inuu nabiga la koodi oo nabiga eh, la faqi faqitaan inuu kula jira oo nabiga sheeko hoosaad la leeyahay ayaa laga yaabaae eh, saasaan isdhehe weyaan faataytuhum hadalkii waanis muxuu ahaay celceliyo kadibna go wuxuu noqday aan u imaado faataytuhum waan u imaadayoo faqumtu aan istaaga baynahum ayaga dhexdooda u baynahu nabiga dhexdoodan kala galay bartamahoodaan istaagay qaala wuxuu yidhi faxafidtu waxaan ka xifdiyey minhu nabigan waxaan ka xifdiyey arbaca kalimaatin afar kelima ayaa nabigana ka xifdiyey calayhi salaa slaam acuduhunna waan tirinay <clears throat> acuduhunna aan ku tirni fii yaddi gacantaan ku tirini kow laba saddex afar saas weeyaan qaala wuxuu yidhi taqzuuna waxaad u duuli doontaan ood ku duuli doontaan jasiirata alcarabi jasiiradda carbeed aad u duuli doontaan waa maka iyo madiina ilaa yeman ilaa khaliijkaas jasiiratulcarab laisku fayaftaxuha allaahu allah idin furi uma faris faris ayaad ku duli doontaan waa ciraaq iyo iyo iraan isku jira wadamadaas ee faris isku jira iyo xataa qaaro ka dambeeyaba fayaftaxuha allahu allah idin furi uma intaa kadib taqzuuna waxaad u duuli doontaan aruuma ruum ayaad u duuli doontaan rumaanka aad u duuli doontaan waa reer yurubi fayaftaxuhu allahu alla weynaa idin furi uma intaa kadib taqzuuna dajaala dajaal ayaad u duuli doontaanoo fayaftaxuhu allahu allah idin furiyo waad ka adkaan doontaan nabi ciise ayaana lagu dili doonaa weyaan qaala wuxuu yidhi faqaala naaficun wuxuu yidhi naafic yaa jaabiru jaabirow laa nara ma aragna addajaala dajaal yakhruju inuu soo bixi doona xataa tuftax aruum ilaa rayrub ama ruum noogala fura waxaa weeyaan inaad dajaal soo baxayna ayaa noo muuqata saas ayuu leeyahay radia allahu tacala ardaa ruumna dee meelo badan baa laga furta waad garanaysaan baabu khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankii wa nusuuli ciisa bni maryama iyo nabi ciise soo degitaanku soo degaa ayuu baabkan u baab yahay almasiix adajaal soo bixitaan soo bixi doono iyo nabi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu waxaa weeyaan soo degi doono ayuu baabkan u baab yahay xadidka boqol iyo soddon iyo saddexaad can waxa laga abdulahi bn cumar bn khataab radi allahu ta anhuma qala wuxu abdulahi bn cumar nabiga al wuxuu yihi sal l slem fi dadka gudahooda ama qaama waxaa istaagidha marka rasullah rasulka sal slam fi nnaas dadka ayuu muxuuaha nabiga dhex istaagay fa atnaa cala allah alla weyne ayuu bima huwa ahluhu alla wuxuu ahl u yahy ayuu ku ammaanay qofka khaiibka ah ama qofka waacidkaah markuu dadka dhex istaago ama qofka mutakalimkaah inuu ilaahay ammaano subxaana wa tacaala xaqa hanaa ayaa laga qaadana xadiidkan weeyaan uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay addajaala dajaal ayuu sheegay oo faqaala wuxuu yidhi innii aniga la undirukumuuhu waan idinkaga digi wamaa min nebiyin nabina jira ilaa hadduu jiro andarahu qowmuhu qoladiis ayuugu digay laqad andara nuuxu nabi wuxuu ugu digay qowma qolihiis ugu digay walaakinii aniga aqowl lakum waxaan idin dhihi fiihi isaga dhexdiisa qowlan qowl ayaan idin sheegi lam yaqulhu nebiyu nabi uusan dhihin liqowmi qoladaysa taclamuuna waxaad ogaataan ama ogtihiin annahu isaga acwaru inuu il layahay ilo indhool inuu yahay oo il uu layahay ilwariisho ama indhool inuu yahay wa anna allaha alla weyne laysa inuusan acwara mid ila inuusan ahayn ayaa waxaa weeyaan aan idiin sheegaya saas ogaada weeyaan xadiidka boqol iyo afar iyo soddonaad can cuqbata bni camrin abi mascuud alansaari albadri waxaa laga wariyey radia allahu taala an ardaa saxaabigaas hijrada nabigeena markay afartanka ahayd amaba kadib ayuu magaalada kuufa ama magaalada madiina ku geeriyooday annahu isaga qaala wuxuu ku yidhi xudayfata wuxuu ku yidhi alaa tuxadiunaa miyaadan noo sheegaynin maa samicta waxaad ka maqashay min rasuul rasuulka ala sal ll ly slem qaala wuxuu yidhi innii aniga samictu waan ka maqlay yaquul isagoo ina maca dajaala dajaal wuxuu ahaa maciise ahaada u wataa idaa kharaja markuu soo baxa maa anbiye iyo wanaaran dab fa ama aladii kii yara annaasu dadka ay u arkaan annaha naar naar inay tahay famaa'un baaridun waa biyo qabow wa ama aladii kii yara annaasu dadka ay u arkaan annahu maaun baaridun biyo qabow inuu yahayna fa naarun tuxriqu waa dab dadka gubaysa weeyaan faman adraka qofkii haleelow minkum idinka idin ka mida falyaqac fi ladii kii ha ku dhaca oo ha dhex gala yara u arka annaha iyada naarun dab inay tahay fainahu inahu cadbun baaridun waa mid macaan oo weliba qabooban weeyaan marka dajaal waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah inuu dab iyo biyo wadan doono bale ayuu wadan doonaa weeyaan lidaalika salaad kasta waad aragteen wa min fitnati almasiixi addajaal ayuu nabigeenna faray calayhi salatu slam inaan ilaahay kaga mangadno xadiidka boqol iyo shan iyo soddonaad can nawas ibni samcaan waxaa laga wariyey alansaari radia allahu ta anu arda qal wuxuu yidhi saxaabigaas dakara rasulla nabiga allayaa sheegay addajaala dajaal ayuu sheegay daata kadaatin aroor aroorada ka mid ah fakhafada fiihi hoos buu u dhigay oo warafaca korna uu qaaday marna wuxuu yidhi macno weyn ma lahan marna wax weyn buu ka dhigay nabigana sal ll ly slam xataa danannaahu ilaa aan ka malayna fii taa'ifati nakhli geetimireedkan ugu dhagnaa inuu gudihiisa ku jiro ilaa aan kaga malayno kow fa qaala wuxuu yidhi hayru dajaali dajaal waxaanan ahayn ayaan akhwafanii calaykum aan idinkaga baqa weeyaan baqitaankayga wuxuu ahaaday waxaanan dajaal ahayn in yakhruj hadduu baxa wa ana fiikum anoo inku sugan markii saxaabada ku jirta u arkay ayuu nabigeena dajiyay saxaabadii wuxuu yidhi waxaanan dajaal baan inkaga baqitaan badanahay in yakhruj hadduu soo baxo waana fiikum anoo idinku dhex sugan fa ana xajiijuhu aniga ayaa muxuu ahaa looyar iyo muxuu ahaa abukaata idiin ah oo aniga ayaa idinkaga toosi inkaga aadi wain yakhruj hadduu baxa walastu fiikum annaa idinku sugneenna oon dhexdiinna ku jirina fa imru'un qof la arkana xajiiju nafsii naftiisa ayuu muxuu looyar u yahay iyo abukaato u yahay nin walba naftiisa ha isdifaaco wallaahu alla weynana khaliifatii isaga ee khaliif iga ah oon ugu tagay calaa kulli muslim muslim kasta asaga ayaan muxuu aha u dhiibtay muslim kasta inaad ii ilaaliyo innahu dajaal miya shaabun waa qof da'yar qatatun oo weliba tima adag aad iyo aad caynuhu ishiisana taafi'atun way soo baxsantao bannaanka ay taallaa weeyaan soo kuusan tahay kaannii waaba ano ushabbihu u ekaysiiyo bicabdilcusaa ibnu qaan cabdilcusaa ibnu qatan nin la yidhaahdo oo reer muxuu ahaa ragga jaahiliga ahaa oo gaalnimo ku dhintay ayaa saas ishiisa ay ahaan jirtay ninkaas ayaanu u ekaysiina ayuu yidhi oo ninkaas ayuu u egyahay faman adrakahu qofkii halo minkum adinka idin ka mid a falyaqra' calayha ku akhriya fawaatixa suurati alkahfi suurat alkahfi bilowgeeda ku akhriya weeyaan tobanka ayadoo u horreeyo riwaayaad kala caddeeyeen inahu isaga khaarijun wuxuu soo bixi doonaa khallatan meel ayuu ka soo bixi doonaa bayna shaam walciraaq ciraaqi shaam udhexaysa ayuu ka soo bixi doonaa oo muxuu ahaa eh, dhexdooda ah weeyaan facaa kadibna wuu u socon doonaa fasaadin yamiinan midig wacaha wuu socon doonaa fasaadin shimaalan bidax yaa cibaadallaahi addoommaha allow fahbutuu war sugnaaday saasuu nabigeen yidhi sal alla alay slam dajaal marka fidnada uu wata ilaahay maalintuu khalqi adduunka iyo maanta qiyaamada maalinta ay adduunku uu dhammaani inta u dhexaysa fidna ka weyn ilaahay subxana wa tacaala oo adduunkan la keenay ma jirta ayuu nabigan cadey sala allahu calayhi waali wasalam qulnaa waxaan ya rasuul rasuulka allow wamaa lubtuu fi lardi arrada intuu joogi qaala wuxuu yidhi arbacuuna yowman afartan maalmood yowmun maalin ka sanatin sanad oo kale weeyaan wa yowman maalina ka shahrin bil oo kale weeyaan wa yowman maalina kajimcatin ka jumcatin usbuuc toddoba bili oo kale weeyaan wa saa'iru ayaamihi maalmihiisoo kalena ka ayaamikum maalmihiin oo kale weeyaan qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow fadalika alyowm maalinkaas alladii kaasoo ka sanatin halka sano kale ah atakfiina fiihi salaatu yowmin maalin salaadeed nagu filan tahay qaala wuxuu yidhi laa maya uqdiru lahu uqadara qadrahu qadarkiisa oo saacad haddii aad haysataan iyo haddii aad si kale ugu qondaysaanba u qondeeya oo intii salaada salaad inta la dukan jiray ka dhiga weyaan qulnaa waxaanu yaa rasul rasuulka allow wamaa israchu fi lardi degdegiisa arlada say tahay oo seed socodka oo arlada suu u marayaa weyaan qaal wuxuu kalkhayfi roob oo kale oo istadbaratu ay ka dabagashay alriixu dabayl sida aad u degdego ayuu u degdegayaa weeyaan fa ya'tii cala alqowm qola ayuu imaanayaa fa gaalnimo ayuu ugu yeeraya inay asaga ilaahay ka dhigtaan fa yuuminu bihi way rumaynayaan wayastajiibu lahu way ajiibayaan fayamuru asamaa kadibna samada ayuu farayaa fatumtiru cirki ayaa roobka imaanay qof makhluuqah oo cirka fari amar bixini nebi moxamed calayhi salat slam maca fadlihi wa jalaalati qadrihi sala allahu calayh wasalam markuu roob ilaahay muxuu ahaa inuu keena raba samad ma fari jirin oo allaahuma aqifna intuu gacmaha taga ayuu dhihi jira allahuma aqifna sida in badan muxuu ahaa aan ku soo marnay kutubi hore laakiin ninkan samada ayuu soo deg roobkeen fatumtir kadibna roobka muxuu ahaa toosuu soo degayaa weyaan waa ummadaya lagu imtixaam istidraaji weyaan kow fa tumtiru roob ka imaana weyaan fayaamuru wuxuu faraya samaa samadii fa kadibna matar ayaa ka imaani walarda aradiina amar ayuu siinayo fa kadibna wax alle wixi daaq iyo khudaar ahaa iyo beeraha ayaa ka soo bixi weyaan fa taruuxu calayhim waxaa u soo hoyanaysa oo ku soo laabaysa saarixatuhum xoolihii ay ayaga foofsadeen ayaa habeenka usoo hoyani atwala maa kii ugu dhirir badnaan kaanat ay haytay ama ugu badnayd duran xagga liska iyo caanaha weyaan oo caano badni intay ugu caano badnayd ayadoo ahay u imaanaysaa wa asbaqahu duruucan xagga muxuu ahaa candhadana ugu weynaan badan wa amadahu khawaasira xagga keliyahana ugu taagnaan badan oo ugu buuxsanaan badan weyaan macnaheeda waxaa weeyaan xoolihii oo aad u dhargan oo aad muxuu ahaa caano badan u lah oo aad andha iyo naasa weyna imaanaya weyaan uma inta kadib yati lqowma qolo ayuu u kuwa waa kuwa rumeeyey fayadcuuhum kadibna wuxuu ugu yeeraa gaalnimo ayuu ugu yeerayaa fayaraduuna calayhi qowlo hadalkiisa ay ku celinaan waxay leen dajaal baata beenaalata naga fayansarifu canhum wuu ka laamayaa fayusbixuuna way ahaanayaan mumaxiliina iyagoo abaaraysan abaar ayaa ku dhici weeyaan laysa biaydiihim oo fuqara ah masaakiin ah laysa uusan biaydiihim gacmahoodana shay shay oo min amwaalihim xoolooda ka mid a arigii geelii loodii tukaamihii dharkii lacagtii wixii dhan subaxdii ayagoo faaruq ah imaanayaan wax ay haysan lama arko ay waaga u baryaa weyaan kow waa imtixaan fayansarifu canhum nacam wayamuru wuxuu maraa bilkharibati meel laga meel baaba'day oo mahjuur ahoo laga haajiray oo magaalo ahaan jirtay amaba waxaa weeyaan degaan degaan ahaan jirtay ayuu soo maraya fa yaquul wuxuu dhihi akhrijii soo saar kunuusaki bangiyadaadii waxyaabihii lagugu aasay soo saar weeyaan fatatbacuhu kadibna fatatabichu way raacaysaa kunuusuhaa bangiyadeedii iyo dahabkeedii waxeeda ayaa soo raaci kayaa caasimi naxli boqorka shinnada oo kale sida ay shinnada usoo raacda ay usoo raacaysaa weeyaan uma yadcuu wuxuu u yeeha rajulan buu u yeerayaa mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyarnimo ay ka buuxda fayadribuhu bisayf sayf buu ku dhufani fayaqtachu jaz fayaqطachu jazlatayn ama jizlatayn labadaba waa bannaanta weeyaan jazlatayn laba qaybood ayuu u kala goyni kadibna markaasuu u kala tuuri ramyat algharadi toogta inta ay isu jirto qofka wax toogana iyo shayga la toogan inta ay isu jiraan intaasoo kale ayuu ku kala tuuri midna halkaanu dhigi midna intuu fallaar ay gaarta ayuu ku tuuri weeyaan labada qaybood oo qofkuu kala jaray uma intaa kadibeed wuxuu u yeeriyaa wuxuu dhihi kaali fa yuqbilu kadibna wuu soo qaabili oo qofkii isku dhegi isagoo socda yuu imaani wayatahalalu wajhu wejigiisna wuu birbirqayaa yadxaku xaalu qosli waxaa dhan waxaa samayn dajaal weyaan subxaana allah fa baynamaa goor huwa isagaba kadalika saa uu ku sugan yahay orladii uu mxuu ahaa taxaashlayni ood fasaadini oo dan walba mari id bacaa allah alla wuxuu soo bixiyey almasiixa bna maryam nabciisa ayaa ilahay soo bixi subxana wa tacaala fayanzilu kadibna uu soo dega nabciisa cinda almanaarati albaydaa manaarada cad agteeda ayuu ku degi sharqiya dimashq magaalo dimashq qorax ka soo baxeed ayuu kasoo ku soo degi bayna mahruudatay mahruudatayni laba go' oo waxa weeyaan huruud la mariy haruudka caadi a taqaaneen iska dhaha waa laba muxuu ahaa mara oo raangi la geliyey amaba kalar iyo midab la mariyey laba mara oo midabaysan oo haruudaysan waxaad dhahdaanba ayaa waxaa weeyaan isaga oo xidhan ayuu soo degi doonaa waadican isagoo saartay kafayhi labadiis gacmood calaa ajnixati malakayni laba malag garbahooda saa u saartay malagaanna iyo malagaan saas u saaran yahay weeyaan idaa taaa ra'sahu markuu madaxiisa raaraciyo qaطara madaxi wuu di'i oo waxaa ka soo da'i biyo ayaa ka soo da'i wa idaa rafacu marka hor u qaadana taxadara minhu waxaa ka daato jumaanun dhidid amaba muxuu ahaa tumburyo ama kuuskuus oo ka lu'lu'i jawhartoo kale ayuu kasoo daadani falaa yaxilu uma bannaano falaa yaxilu uma bannaano waxaa weeyaan ma dhacayso weeyaan falaa yaxilu ma dhacayso ama suuragal uma noqonayso likaafirinka qof gaal ah oo yajidu dareemo amaba helo riixa nafsihi naftiisa amaba neeftiisa udugeeda amaba muxuu ahaa shiirkeeda ilaa maata wuu dhimani weeyaan wa nafasuhu neeftiisana yantahi wuxuu ku dhammaanaya uu gaarayaa xaysu yantahi tarafuhu ama arfuhu aragiisa meeshuu gaaro haddii halkan qofku uu mxuu ahaa wax eego oo townka araggiisa uu gaari neeftiisana halkaas ay gaari weyaan nabi ciise alayh salaam kadibna gaal alle wix alle wix gaal intaas u jira way dhimanayaan weeyaan saasuu caddaynaya nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam fayatlubu kadibna wuxuu uu raadsani fayatlubu wuu raadsani waxaa la ninka la yihah ayaa la raadsani xataa yudrikahu ilaa ka haleelo bibaabi luddin meesha baabu luddi la kala kulmo weeyaan waa tuulo oo waxaa weyaan u dhow maqdis u dhow weyaan halkaas ayuu kula kulmi fayaqtuluhu kadibna uu dili uma intaa kadib yaأtii ciisa ibna maryama nabi ciise wuxuu u imaanayaa qowmun qolo ayuu u imaanayaa qad casaamahum allahu minhu alla u ka ilaaliya dad yar ayaa ka badbaadi doono fayamsaxu kadibna wuu masaxayaa uu mxuu ahaa wuu taabani calaa wujuhim wajiyaalkooda ayuu tirtiri weyaan saas wuu taabani canug yar oo boor uu ku hallaabay oo basaasan oo rafaadsan markaa u timaad ama soo boorki kama jaftade oo mxua wejigiisa uma yeeshid kadibna saasoo kale ayuu mxua wejigoodii ka tirtay boorkii iyo dhibaatada iyo diifti gaartay wa yuxadiثuhum wuxuu u sheegi bidarajaatihim darajooyinka ay ku leeyihiin fi ljannati jannada ayuu u sheegi fa baynamaa goor huwa isaga kadalika ida wax allaahu alla wuxuu u waxyooday ilaa ciisa nabi ciisa inii aniga qad akhrajtu waxaan soo bixiyey cibaadan waa fidno kale ayadna waa ashraad saaca saacadda qiyaama calaamadaheedii inii aniga qad akhrajtu waxaan soo bixiyey cibaadan addoomma oo lii aniga aan leeyahay laa yadaani laba gacmood oo liaxadin qof uu leeyahay awood uma laha biqitaali min ay la dagaalanto cid la dagaalami karto adduunkan ku sugan lama arka weyaan ee faxaris badbaadi oo muxuu ahaa ku qari cibaadii addoommahayga ila tuuri buurta tuurisiina la yidhaahdo buurtaas muxuu aha badbaado ugu dhig halkaas ku asheer weyan oo ku xaray waayahay wayabcau llahu alla wuxuu soo bixinaya ajuuja wamaajuuj waa tii rabbina uu sheegay waa tii rabbigaan u sheegay subxaana wa tacaala xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuju wa hum min kulli xadabin yansiluun meel kasta oo sarraysa bay ka soo daadanayaan subxaana allah nacam wayabcau llah low inuu soo bixin yaajuuj wamaajuuj wahum ayagana min kulli xadabin meel kasoo sarraysa yansiluun ay ka soo daadanayaan oy ka soo degayaan fayamuru wuu soo mari awaluhum kan u horeeya calaa buxayrati dabariya badda dabariya loo yaqaano oo hadda baddan annaga ku taalla lake oo tanzania iyo kenya iyo uganda udhexaysa bad noocaas u samaysan waay ku taalla urdun ay ku taallaa abari ayaa la yidhahdaa baddaas soo marayaan fa yashrabuuna way cabayaan maa fiiha gudaheeda wuxuu ku suganoo biyo ay cabayaan markaan u tagna qisadiisa isagoo waxaad arki doontaan weydiin doona oo dhihi doona abariyo biyo ma ku jiraan isagoo la weydiina ad arki doontaan su-aashaasu weydiin doona dadkii muxuu ahaa la kulmay saxaabadii oo tamiim daari uu ka mid ahaa radi allahu taala an arda kow fa yashrabuuna maa fiiha waxa wixii ku sugnaya cabayaan wayamuru aakhirum kiu dambayn uu soo mariy oo fa yaquul wuxuu dhihi laqad kaana lawallaahi qad kaana waxaa ku sugnaaday bi haadihi baddan iyo meeshaan bi haadihi tanaytu maratan mar maa un biyaa ku jiri jiri markuu soo mar wuxuu leey meeshaan biri meeshaan biyaa ku jiri jiray bala saas qaybtii horaa fuuqsani biyihii waxay la egyihiin cadadkooda kuwa dambe waxay leeyiin meeshaan biyaha mar ku wayuxsaru waa la asheeri ama waa la go'doomini nabiyullaahi nabi ciise nabiyullahi nabiga alle ciise ahaa iyo asxaabuhu muminiintii asxaabtiisa ahaa oo la jiray waa la go'doomini halkiiyaa lagu go'doomina xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado ra'su thawri ama waa la cunuqabatayn waad dhihi kartaa xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado ra'su athawri dibiga madaxiisa laaili axadihim midkood khayr mid ugu wanaag badan min mi'ati diinaarin boqol diinaar liaxadikum midkiin alyowma maanta boqol diinaar maalinta nabigeena calai sl slam u noolaa qofkii la siiyo adduunoo dhan qof la siiya ayuu la too ahaa wax aad u boqol bilyan ama boqol milyan oo kale ay ula too ahayd wuxuu leeyay marka halkaas madax lo maxaa laga cunay waa lafa iyo muxuu ahaa waxyaaba sdhexyaacsan oo macno weyn aan lahayn laakiin kaas maalinta ayada wuxuu qiimo badan yahay boqol diinaar oo dahab ayuu qiimo badan yahay yacni gaajo iyo dhibaato uma yara gaajo dhibaato ma yaro weya waay fa yarqabu kadibna wuu baryi nebiyullaahi nabiga alle ciise ahaa iyo asxaabu asxaabtiisa alla ayay baryayaan fa yursilu wuu diri allahu alla weyne calayhim korkooda niminkii ijuuji maaju wuxuu u diri annaqafa galluunka xoolaha gala sanka ka gala sanka sangal muxuu ahaa maxaa la yidhahaa sangal ha geela iyo looda iyo ariga iyo sanka galluunka ka galo ayuu rabbi soo diray subxana watacaala fa yursil llaha lo inuu soo diri calayhim an anaqafa sangal ayuu usoo diri fii riqaabihim qoortuu kaga soo diri fa yusbixuuna kadibna waxay ahaanayaan farsaa ay mowtaa kuwa dhintay oo baaba'ay ay noqona qatla la halaagay oo la jafay ka mowti nafsin waaxidatin hal naf si ay u dhimatoo kale ayaa hal mar ay nafta ugu wada dhacaysaa weeyaan uma intaa kadib yahbitu waxaa soo degi soo degi nebiyullaahi ciisa nabiga allo ciise ayaa soo degiyay asxaabu ayaa soo degayaan ila ardi buurti ay ka soo degayaan falaa yajiduuna ma helayaan fi arradi mawdica shibrin taaka in la dhigo ilaa malaaha waxaa buuxiyey zahamuhum subagoodii iyo baruurtoodii ayaa buuxiyey iyo wa urkoodii ayaa buuxiyey bakhtigoodii fayarqabu kadibna uu baryay nabiyullahi nabiga alla ciisa iyo asxaabu asxaabtiisii ila allah alla weyn ay baryayaano fa yursil llahu alla weyn wuxuu soo diray tayran shimbir ayuu soo diray ama shimbiro badan weeyaane ka anaaqi lbukhti geela qoortiisoo kale ah fa taxmiluhum kadibna waxay u ambaaraysaa way xambaaraysaa oo fa fatatraxhum waxay ku tuuraysaa xayu shaa allahu alla meeshuu doonay ku tuuraysaa oo waddankii waa laga taxaabaya oo meelo kale ay lagu daadini weyaan uma intaa kadib yursul alloin wuxuu soo diray mataran roob ayuu soo diray laa yakunu uusan difaaci karin minhu xaggiisa beytu madanin guri ka dhooba walaa wabarin amaba ka samaysan buush iyo mxu timo ka samaysan fayaqsilu wuu dhaqi marka roobkaas alarda arada iyuu dhaqi xataa yatrukaa ilaa uu ka tago oo ka dhigo kazalaqati muraayadoo kale sida muraayadii o kale uu ka dhigo weyaan wuu nadiifini uma yuqaalu waxaa loo dhihi lilardi arrada waxaa loo dhihi umbuti ambitii soo saar amaratika mxuu eh, ahaa mirahaadii eh, oo soo bixi barakatika barakadaadii fa yowma idin maalinta ayada taakulu way cunaysaa alcisaabatu kooxda aadka u badan min arumaanati hal rumaanna ay mxuuah ka wada dhargayaan wayastadiluuna waxay haraysanayaan biqaxfiha ama biqixfiha qubkeeda duldulaalka gudaha ku yeela ay harsanayaan weyaan oo barakadii ayaa aad u badanaysa wayubaariku alla wuu barakayni fi rasli liska iyo caanaha ayuu barakayni xataa ana allaqiata neefka geela ah oo irmaanka ah oo min alibili geela ka mid ah latakfi ay ka kaafiso kaga filnaato alfiaama kooxa badan oo min anaas dad ka mid ah weyaan waliqxata iyo muxuu ahaa neefka irmaanka oo min albaqar looda ah latakfi ay kaga filnaato alqabiilata qabiila oo min dad ka mid ah iyo waliqxata liska amaba irmaanka oo min alhanami arey ka mid ah ay kaga filnaato alfakida jilib oo min dad ka mid ah weyaan halkii neef oo ayaa jilib dhan ku filnaana halkii neef oo ayaa dad dhan ku filnaana halkii neef oo geela ahaa ayaa hakada fabaynamaa goorhum ayaga kadalika arrinkaa ku sugan yihiin id bacaa allah allaweyn wuxuu soo bixiyey riixan dabayl ayuu soo bixinaya ama soo bixiyey ayibatan bacaa allahu yani maadaama ay xaqiiqatan ay dhacaysa waxaa laga cabiri maadi baa laga cabiraya id bacaa allah allaweyn wuxuu soo bixiyey riixan dabayl ayibatan ee wanaagsan fata'khuduhum way qabanaysaa ama waxay ka gelaysaa taxta abaaطihim kilkilahooda hoosteeda ay ka gelaysaa ama shaqfalooda hoosteeda ay ka gelaysaa iyo kulli muslimin qof kastoo muslimna ruuxdiisa ay qaadaysaa wayabqaa kadib waxaa soo hari doona shiraan naas dadka kuwooda sharka badana yataharajuuna iyagoo muxuu ahaa isu fulfuula fiiha adduunka gudaheeda tahaaruj alxumuri dameeraas ay isu fulaan fa calayhim kuwa ayaga dushooda ayay taquumu saacatu saacadda qiyama dhici doonta ciyaada biاllah xadiidkaana marka waataa nabigan uu ka warrama calayhi sala slam labadaas imtixaan iyo labadaas calam oo calaamadaha qiyaamo saaca ka mid a ah, dajaal iyo iyo soo bixitaankiisa fidnadiisa sidoo kale nabi ciisa alai sala slam iyo soo bixitaankiisa iyo juuj iyo maajuuj soo bixitaankoodii marka intaaba xadiidka ayaa ka warramay weeyaan baabun qisatu ljasaasati jasaasa xayawaan la yidhaahdo amaba cid la yidhaahdo jasaasa qisadeeda ayuu baabkan u baabiya weeyaan jasaasada waxay tahay waa daaba soo bixi doonta amaba haddaba nool daabada ayada ah culimmada qaar waxay leeyihiin وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabadda la yidhi oo wax shabadaynaysa laftirkeeda waa waxaanu tegi doonnaa in ay khaadim iyo adeego u tahay dajaal ayaan u tegi doonnaa xadiidka boqol iyo lixii soddonaad can faatimata binti qaysin waxaa laga wariyey ibnu khaalid alfihriya gabadhaas saxaabiyadda ah oo geeriyootay ama nooleed ilaa khilaafadii sayid mucaawiya nooleed ayaa waxay leedahay can faatimata binti qaysin waxaa laga wariyey faatima binti qays waxaa weeyaan ukhtu daxaak ibnu qays saxaabiga daxaak ibnu qaysa ah, walaashii weeyaane wa kaanat waxay ahayd faatima min almuhaajiraati aluwal gabdhihii soo haajiro weliba u horreeyey haajirada uu soo horreeyey ayay ahayd qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay nidaaa almunaadi midka naadinaayey ama muadinka dhawaaqiisa ayaan maqlay munaadii rasuul rasuulka alkiisi muxuu aha mu'adinkiisa ahaa yunaadi isagoo dhawaaqi muxuu dhihi asalaata jaamica asalaata jaamica salaadda ayaa dadka kulminaysa weeyaan fa kharajtu waan baxay ila almasjid ayaan u baxay fa sallaytu waxaan la tukaday maca rasuulillah nabiga al ayaan la tukaday fa kuntu waxaan ahay fii safi nisaa'i safka dumarka ayaan ku sugnaa allatii taasoo talii la xidhiirta oo ku xigta duhuura alqowmi ragga dhabarkooda safka u horreeyo oo ragga muxuu ahaa ka dambeeya saf ku horeeya dumarka oo ragga ka dambeeya oo ragga dhabarkooda ku aadan ayaan ahaa falamaa qadaa rasul rasulka markuu gutay salaatahu salaadiisa jalasa wuu fadhiistay asalaata jaamica salawaadka xilliga aan duhur iyo casr iyo salawaadkaan faradkaan ahayn dhawaaqaas dadka waa lagu jamcin karaa asalaata jaamica nabigan waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam falamaa qadaa rasul rasulka markuu muxuu aha gutay salaatahu salaadiisa Eh, jalas wuxuu fariistay nabigeenna calayhi salaatu salam cala mimbari mimbarka ayuu ku fariistay wa huwa yadxak walxaal huwa isagana yadxak isagoo qosli fa qaala kadibna wuxuu yidhi liyalzam ha ku sugnaado oo ha laazima kullu insaanin qof la arko musallahu meeshuu ku tukaday nin walba meeshiis ha fadhiyo meel kale yaan la aadin uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi atadruuna miyaad garanaysaan lima jamactukum waxaan idin soo jamciyey qaala waxay yidhan allah warasuluhu aclam alle rasuulkiisa baan ku maa jamactukum idinu soo aruurinin liraqbatin inaan wax idin jeclaysiiyo walaa lirahbatin ama wax inaan inka baqdingeliyo idinma inkuma yeehin walaakin warka lagu laabay jamactukum waxaan idin soo aruuriyey lianna tamiiman adaari saxaabigaa tamiim adaari ah radia allahu tacala an ardaa kaana wuxuu ahaaday rajulan nin uu iu ahaaday nasraaniyan kirashtan ah fa ja'a waa imaadayoo fa baayaca nabiga ayuu la mubaayacooday wa aslama wuuna islaamay wa xadaanii kadibna wuxuu ii sheegay xadiian xadii ayuu ii sheegay xadiikaasoo waafaqa waafaqay alladii kii waafaqay kuntu aan ahaa uxadiukum mid idinkaga sheekeeya can ilmasiixi adajaal masiixudajaal wixii aan dajaal idinkaga warrami jiray ayuu waafaqay weeyaan sidii waxbaa isku furan laba shay baa isku shidan mooyeen microfonka ma xuma kaana wuxuu aada rajula buu ahaa nasraaniya nasraani ah fa ja'a waa imaaday oo fa mubaayacooday wa aslama waana islaamay wa xadaanii wuxuu ii sheegay xadiidan xadiid ayuu ii sheegay waafaqa waafaqay alladii kii ahaa kii waafaqay kuntu aan ahaaday uxadiukum mid idinkaga warrama can masiix dajaal qisooyinkii iyo sheekada idinkaga warrami masiix dajaal ayuu asna waafaqay oo si amali ah amaba lafalgal ah ayuu ninka isaga ah dajaal ula kulmay dajaal ayuu la kulmay xadaanii wuxuu sheegay ninka lyatamiim daari annahu isaga rakiba inuu koray fii safiinatin doon baxriyatin ee badda loo nisbeeyey maca alaaiina rajulan soddonin oo min lakhmin reer lakhmi ah iyo wajudaama reer judaam ah falaciba bihim waxaa ku ciyaaray almowjihirka ayaa ku ciyaaray badxiranka ayuu ku aadi weyaan shahran bil filbaxri bada ayuu kula ciyaaray uma intaa kadib arfau waxay u soo baxeen ama ay inay ku nastaan ay noqotay ila jaziiratin jaziira oo filbaxri badda ku taallo xataa maqhrib ashamsi wakhtiga mxua qorada ay dhacaysa weyaan ay wati maqhrib ashamsi wakhti quruubi shamsi fa jalasuu waxay fadhiisteen fii aqrubi safiinati safiinada mxuaha markabkii doomo yaroo looga soo baxa ayay waxaweyn soo fuuleen weyaan laasho ay kaga soo baxeen fa way galeen jaziirata jaziirada ayay galeen fa laqiyathum la kulantay daabatun daaba ayaa la kulantay xayawaan ahlabu tima raaraca oo adag lah tima raaraca ah oo adag lah kaiiru shacri weliba timihiisu aad ay u badan yihiin weeyaan laa yadruuna ayna garanaynin maa qubuulu qaybtiisa hore waxay ka tahay min duburi gadaal markaad aggaada soo aada ma wejigiisi dhankaada mise dabadiisa ma garan kartid weyaan dhanka ujeeda ma garan kartid min karati shacri timaha badnaanta awgeed timihii ayaa marka ka da-ay oo wax man anti adig maxaad ahayd faqaalat waxay tii ana jasaasa aniga waxa la jasaasa magacayga magacaas weeyaan qale waxay yidhahdeen uma jasaasatu jasaasana maxay ahayd qaalat waxay tihi ayuha alqowm warolow qoladaanay intaliquu ina keena ilaa hada arajul ninkan inoo keena oo fi dayri meeshaan xiran ku sugan dayrka meesha wareegsan weeyaan meesha ku sugan weeyaan fa inahu isaga ilaa khabarikum khabarkiinna iyo warkiinna mid aad ugu xiiso qaba weeyaan warkiina inaad war idinka helo xiiso badan uu qabaa weeyaan kow waaya qaala wuxuu yidhi ninka layar daari lamaa samat lamaa goortii samat ay noo magacabdilana annaga rajulanin fariqnaa minha waan ka cabsannay an takuuna inay ahaato shaydaanata shaydaan inay ahaato ayaan ka baqnin weeyaan qaala wuxuu yidhi fainalaqna waan tagnay siraacan oo degdegayno xataa dakhalnaa dayra meeshii ilaaan ka galno wareegsanayd faidaa fiihi waxaa ku dhex sugan meesha wanaagsan acdamu insaanin qofkan ugu weyn oo raynaahu aragna qad weligeen khalqan xagga abuurka aad qof u barweyn weyaan wa ashadduhu ugu darnaan badan witaaqan xagga xirxirkana qof xirxiran ninka ugu xirxirnaan badnaa aad loo xirxiray majmuucatan lagu aruuriyey oo lagu xiray yadahu labadiis gacmood ilaa cunuqii qoorta looga xiray maa bayna rukbatayhi labadiis jilbood ilaa kacbayhi ilaaha qawyada laga gaara bilxadiidi birba aadna lagu duubay qulnaa waxaan ku nidhi weylika halaagaage maa anta adi maxaad ahayd qaala wuxuu waad awoodeen calaa khabari khabarkayga aniga warkayga gacantaad ku haysaan xirno meel yeel ayaan ahaye fa ahbiruunii ii warrama maa antum adinka waxaad tihiin qaala waxay anaga unaasu ninba dad baan nahay oo meel carabi reer carbeed ah waan kornay fii safiinatin doon baxriyatin badda loo nisbeeyey fasaadafnaa waxaan la kulanay albaxra baddi qad ikhtalama isagoo caruuroobay amaba isagoo mxu ah badxiranka weyaan isagoo bad xiran ay ku dhacday oo baddi ay kacday weyaan falaciba bina waxaa nagu ciyaaray almawji hirkii shahran bil buu nagu ciyaaray uma arfana waxaan usoo mxuuaha badbaada doonanay ama usoo baxnay ilaa jaziiratika hadihi jaziiradan adiga aad ku dhex xirantahay ayaan usoo badbaada baxnay weyaan fajalasna waxaan ku fadhiisanay fii aqrubiha laashashkeedii yaryara ayaan soo kornay doontii fadakhalna aljaziirata ayaan soo galnay falaqiyatna waxaa nala kulantay daabatun daabad oo ahlabu timo badan ama ahlabu timo adag oo raaracala kaiiru shacri weliba timo badan laa yadra ana la garanayna maa qubuluhu qaybtiis hore waxay ka tahay min duburi qaybtiis dambe min kadrat shacri timaha badnaanteed awgeed weeyaan faqulnaa waxaan ku nidhi waylaki warkii marka u sheegayaan faqulnaa waxaan ku nidhi waylak halaagaadee man anti adi maxaad ahayd faqaalat waxay tihi ana aljasaasa jasaasa ayaan ahay qulnaa waxaan idhi wama aljasaasatu jasaasana maxay ahayd qaalat waxay tihi icmudu u qasda ilaa haada rajul ninkaan u qasda oo fi dayri meeshaan wareegsan ku dhex sugan fa inahu asaga ilaa khabarikum khabarkiina bilashwaaqi mid u xiise qaba weeyaan fa oo faزicna minha waan ka baqnay walam na'mal kama aan aamin noqonin an takuuna inay ahaato jasaasadaas shayطaanatan shayطaan ay ta weyaan kana u tagana kasii daran faqaala wuxuu yidhi akhbiruuna bal iga warrama can naqli baysaan geed timireedyadii meesha baysaanka la yidhaha ka bixi jiray iga warrama baysaanta waa tuula ku taalla shaam arda shaam ku taalla weeyaan arda shaamna waa urdun iyo filistiin iyo dimishq iyo muxuu ahaa suuriya ilaa lubnaan waddankaasaa la isku arda shaam weeyaan marka tuulo baysan la yihahda iiga warrama ayuu yidhi mxuugeetimireed eh, ka bixi jiray geedihii badnaa qulnaa waxaan eh, ku nidhi can ayi shaniha xaaladeeda iyo shanigeeda kiiseebaa tastakbiru aad war ka rabtaa dhankeed naga weydiini ma biyahadeed wax naga weydiinaysaa ma dadkeed wax naga weydiini ma timirtii mhaakada qaala wuxuu yidhi asalukum can naqliha timirteeda aan waxaan ka weydiinaa akhbiruunii iiga warrama can naqli baysaana qaala wuxuu yidhi asalkum waxaan idinkaga warramayaa can nakhlati geetimiradyaheedii hal yumiru miro ma bixiya qulnaa waxaan ku nacamha qaala wuxuu yidhi amaa inahu shaaniye yuushiku waxaa muxuuha dhow anlaa tumira inayna miro bixinin ayaa dhow weyaan qaala kadibna wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can buxayrati abariya badi abariya loo yaqaanay waa tii haddaan soo maraynayo juuji maajuujka ay muxuuha biyaheeda dhammaysan doonaan qulnaa waxaan ku nidhi can ayi shaniha shanigeeda kiiseebaa tastakbiru aad khabar ka rabtaa qaal wuxuu yidhi hal fiiha maaun biyo ma ku jiraan qaal waxay yidhahdeen hiya kaiirat lmaa biyaheeda aad bay u badan yihiin qaal wuxuu yidhi amaa ina maaha biyaheeda miyaa yuushiku waxaa dhow an yadhaba inuu tago weyaan oo juuji maajuuj ba cabi doona qal wuxuu yidhi akhbiruunii iiga warrama can cayni zuqar ishaas ilbiyoodkaas zuqar loo yaqaan iiga warrama qaaluu waxay yidhahdeen can ay shaniha xaaladeetiisteedaba tastakbiru aad wax ka weydiinnaga weydiinaysaan qaal wuxuu yidhi ma ka socdaan wahal biyaha eh, ishaa ka soo baxa wax ma ku abuurtaan qulnaa waxaan ku lahu isaga nacmaa hiya kaiirat lmaai biyaheeda waa badan yihiin wa ahluhaa dadkeedana yazracuuna min maaiha biyaheeda ay wax ka abuurtaan oo beeraha ku waraabsadaan qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iga warrama can nabiyi lummiyiina dadkii ummiyiinta waxaanan qorin waxna akhrinin nabigooda iga warrama maa facala wuxuu sameeyey qaalu waxay idhahdeen qad kharaja wuu ka baxay min makata maka wanazla yariba madiine ayuu soo degay magaalada madiine magaceeda waxaa ka mid ah yarib ayaa hore qala wuxuu yidhi qaatalahu qaatalat lcarabu aqaatalahu alcarabu carab ma la dagaalameen qulnaa waxaan ku ihi nacamha qala wuxuu yidhi kayfa sanac bihi muxuu ku sameeyey fa akhbarnaa waxaan u warrannay annahu nabigeenna qad dahara inuu ka adkaaday calaa man yelihi ciddii muxuu ahaa isaga soo xigtay oo min alcarabi carab inuu ka adkaaday oo waatacahu ay adeeconayo islaameen qaala lahu muxuu ku yidhi marka qaala lahu muxuu ku yidhi qad kaana daalika arrinkaas ma dhacay oo inaad nebi maxamed soo baxay ood muxuu ahaa dadkii ay in badan raaceen uu ka adkaaday miyay dhacday qulnaa waxaan ku nacamhaa qaala wuxuu yidhi amaa ina daaka arrinkaas khayrun wa u khayr badan lahum ayaga an yutiicuuh inay atiicaana u khayr badan wa innii aniga aana mukhbirukum canii anigaa iskii ken warrami waxaan ahan idiin sheegi innii aniga ana almasiixu masiix ayaan ahay masiix dajaal wa innii anna uushiku waan dhowahay ama waxaa dhow uushiku waxaan u dhowahay an yuudana lii in lii idmo fi lkhuruuji soo bixitaan fa akhruju kadibna waan soo bixi oo oh, fa asiiru fi lardi arlada ayaan ku dhex soconi falaa adacu kama taga qaryatan tuulo kama taga ilaa habadtuha waan tegi fii arbaciina leylatan afartan habeen ayaana tuulo kasta ku mari weyaan hayra makkata wa tayba maka iyo ayba aybana waa magacyada magaalada madiina waa madiina weyaan fa huma labadooda muxaramataani waa liga xarameen calaya kiltaahumaa labadoodaba kulamaa goor all goortii aradtu aan an adhula inaan galo waaidatan mid waaxidan mid oo minha iyaga ka mid a istaqbalanii malaku malag baa iga hor imaado biyadihi gacantiisa ay ku sugantaha sayfu biyadihi gacantiisa sayfu sayfta saltan xaal tahay mid muxuu ahaa seefta galka ka baxsan oo galla-aanna weeyaan yasudunii canha wuu iga reebayaa wa ina calaa kulli naqbin jid kasta oo minha jidadkeeda ka mid a malaa'ikatan ayaa ku sugnaatay yaxrusuunaha ilaalinayaan weeyaan kow qaalat waxay tihi faatima binti qays qaala rasu rasulka kadibna wuxuu yidhi sal ly slm wataxana wuxuu muxuu ahaa ku duray bimakhsaratihi ushiisii wuxuu ku duray filmimbarka ayuu nabiga saa ugu duray calayhi salatu salaam haadihi ayba haadihi ayba haadihi ayba tan waa madiina tan waa ayba tan waa ayba weeyaan yacni madiina alaa hooyay hal kuntum miyaan ahaa xadadtukum mid idiin warramay daalika arrinkaasaga faqaala nas acjabanii waxa icajab geliyey oon aad ula yaabay oon ku farxay xadiidu tamiim ayaan muxuu aha icajab geliyey annahu isaga waafaqa inuu waafaqay alladii kii kunta anha uxadiduku mid idinkaga warrama cilmulhayb baan idinkaga warramaayey oo in waxaas indhe doonaan idinkaga warramaayey oo dajaal baan idinkaga warramaayey laakiin ninkii indninkii indhihiisi muxuuha ku soo arkay ayaa idiin imaaday weeyaan oo idiin warramay kuntu waxaana uxadidukum canhu iwa can almadiinati madiini wamakata alaa hoyay inahu isaga fii baxri shaam shaam badeed ayuu ku sugan yahay aw baxr اlyamani badda yaman ayuu ku sugan yahay laa maya ayuu yidhi marka nabigu ka booday bal min qibali اlmashriq dhanka qorax ka soo baxgeed ayuu jiraa markuu madiine uu joogo marka ayado nabigeenna dhanka qorax ka soo bax ayuu jiraa weyaan dhankaas ayuu ku jiraa baddaas ayuu ku jiraa maa huwa min qibali mashriq maadaas waxaa weeyaan waa tii qur-aanka marka joogan lahi jiray sila la dhihi jiray markii luqadda carbeed maada kan la iskaga من huwa min qibal almashriq dhanka farax ka soo bax weyaan ay nacam maada kale ka taga huwa saas weyaan calcumuum marka inuu dhanka mashriqa jiro oo badda qoraxudhaxageedbadda qoraxudhaxageed magaalada madiina ka xigto inuu baddaa dhankaas jiro ayuu nabigeena cadayy sala allah alay slam oma nabigu wuxuu ishaaray biyadii gacantiisa ila almashriq qoraxda dhanka soo baxaysa qaalat waxay tihi faatima binta qays faxafidtu haada arrinkan waxaan ka min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi marka qisadaas dheer waxay caddaynaysaa in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xilligiisa uu dajaal joogay uu noolaa ilaa xilligiisa laga gaaran uu noolaan doono ayaa waxaa weeyaan laga qaadanayaa mashaada saacadda qiyaama calaamadeeda inay ka mid tahay inta ayan kusoo kobayna hada wallahu aclam w sala allah waslam aleyh rasul mustafa